lilah walxamdu lilah wsalaatu اllahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wmustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd cashirkan cashirkii boqol iyo soddon wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay kitaabka qaybkiisii shanaad waxaa dhammaaday fasalkii lixaad waxaa noo bilaabanaya galabta alfaslu saabic fasalkii toddobaad baa bilaabanaya fasalka toddobaad wuxuu ku saabsanyaha fii axkaami ilmawaariifi filmawaariifi wa xikmana dhaxalka iyo waxaa xugumyaalee dhaxalka yimid ayuu ku saabsan yahay marka dhaxalka waa nisfu lcilmi sababtana waxaa wey wixii soo haree cilmiga ah. hadduu tawxiid yahay amuu salaad yahay amuu sako yahay amuu soom yahay amuu xaj yahay amuu jihaad yahay silaturixu yahay jamiicu alculuumi albaaqiya wixii cilmi ee soo haray dhammaantiisa wax nool buu ka hadlay wax nool buu ku saabsan yahay ama alfaraa'id waxay ku saabsan tahay wax dhintay wax dhintay bay ku saabsan tahay idan dadkuna labada marxalo unbuu maraa nolol iyo geeri wasadaqa allaahu fii qowlihi aladii khalaqa almowta waalxayaa markaa dadka labada marxaluu maraa marna waa la nool yahay marna waa la dhimanayo marka wixii cilmi aan faraaid ahayn intii la noolaan buu ku saabsan yahay faraaidna waxay ku saabsan tahay haddii la dhintay idan bihaada alictibaar markii sidaa loo fiiriyo waa nisfu lcilmi fa inahaa nisfu lcilmi cilmigii oo laba loo dhigay dhan ayaa faraa'id nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu ummadda ugu booriyey barashada faraaid waa in ummadii muslima meel ku noolba qof yaqaan la helaa wuxuu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cilmiga sida deg dega ah loo weynaayo inay ka mid tahay waxa cilmiga kamida ama islaamka waad waayi doontaan faraad baa u horeysa salaad baan u dambaysa yaa laiska sii tugtukanayo taa darteed waxaad faraa-id in wixii mas-uuliyiin iyo laga rabayna waaba ka maarmeenba awaanin bay degsadeen iyo xeeraan ay dadka dhintay ku maamulaan wixii kaana maba yaqaanaan kolkaa arjul cinaaya almurakasa waa in aada iyo aada faraa'id loogu soo jeedsado alfaslu asaabicu fasalkii toddobaad fi lmawaariifi dhaxalka gudihiisa ayuu ku saabsan yahay waxkaamiha axkaami ilmawaariidi dhaxalka xugyaalkiisa wa fiihi waxaa fasalkan gudihiisa ku sugan ithnata cashrata maado toban iyo laba maado almaada aluulaa wathaaniya wathaalida ilaa laba iyo toban maado baa fii kitaabi alfaraa'id iman doonta kolkaa laba iyo tobankaa maaido maado aada loogu kurgalo loo ogaado wey wa fiihi ithnaa cashara maada fasalkan saabica gudihiisa waxaa ku sugan laba-iyo toban maadadood baa ku sugan almaaddatu aluulaa laba-iyo tobanka maada midda u horeysa fii xukmi tawaarufi isdhexlidda la isdhexlayo xukunkeeda gudaheeday kusoo ha la isdhexlo laakiin in la isdhexla diinta maxay ka qabtaa waa waajib qur-aankaa caddeeyey sunnadaa caddaysay ummadda muslimka ku kulantay qiyaaskaa sugay idan qiyaaska caafimaadka qaba iyo ijmaaca ummadda muslimka iyo sunnada rasuulka iyo kitaabka qur-aanka ayaa intaba fogay faraa'iska kolka xukunkiisii muxuu noqday bilkitaabi wa sunnati wa ijmaaci ilummati waalqiyaas asaxiix bay intuba faraa-id ku sugnaatay haddaba waa diin qofka ma jirtaa yira ama farageliyaana waa gaaloobay qofka faraa-id farageliya aqoon la-aan qofka uga been sheegaa waa gaal iyo qofka diidayo wax ka sheegay kolka waa lagu gaaloobaya faragelin faraa-id almaadatu aluulaa maadada hore fii xukmi tawaarusi isdhexlidda xukunkeeda gudaheeda ayay umaado tahay atawaarufu isdhexlid bayna almuslimiin kubagiisa gaalada waa iman doona laba gaal ama haddii qofna gaal qofna muslim noqdo hadday qaraabanim xataa ka dhexayso laba isqabta ama laba isdhashay ama laba wada dhalato walaalaah odaya habar isku ah baa midna gaal yahay midna muslim yahay dhexli maayaan ciidan waxa laga hadlayo waa laba muslimin kadib kolkay diinta islaamka ku wada jiraan baa qaraaba arrimaha iman doona midun dhexdooda martay ama wada dhalaasho oo qaraabanimo a ah martay ama guur ayaa dhexdooda labadan muslim maray ama ways xureeyeen mid baa midkii kala xureeyey saddexda sabab baa la ysku dhexlaa laakiin waa fi daa'irati alislaam inay ku jiraan gudaha islaamnimada atawaarudu isdhaxlid bayna almuslimiin muslimiinta ay isdhaxlaan waajibun isdhaxliddaa waa waajib bilkitaab qur-aanka kariimka ayaa waajibnimadeeda caddeeyey wasunna jidkii nebi muxamed ayaa waajibnimadeeda caddeeyey qaala allaahu eebbaweyne wuxuu yidhi tacaalaa korhaaye lirijaali rag wuxuu leeyahay nasiibun qeyb dhaxala baa raggu leeyahay mima hanti xaggeed ay ka dhaxlaan taraka uu ka tegay alwaalidaan aabbiyi hooye labadii wax dhashay iyo walaqrabuun xigtadii ay ka tageen walinisaa haweenkuna waxay leeyihiin nasiibun qeyb dhaxala mimaa kii xaggii ay ka dhaxlaan hanti ay taraka ka tageen alwaalidaan labadii wax dhashoo aabbiyi hooyaa iyo walaqrabuun xigtadii qofkan dhintay u xigtay mimaa maal xaggii bay dhaxal ka leeyihiin qal la yaraaday oo minhu maalka ka mida aw kasura batay nasiiban qayb mafruudan xag eebba laga gooyey dhaxalka qur-aanka afar aayadood buu ku leeyahay ayadda koowaad waa tan ayaddan cumuum waxay ka hadashay qof hadduu dhinto qofka kale muslimka ee nool inuu wuxuu qofkaa ka tegey wax ku leeyahay bimaa tarka alwaalidaani walaqrabu haddii labadii waalid aabbihii hooye midkood dhinto wixii ay dhaleen maalka ay ka dhinteen waxbay ku leeyihin ragguna waxbuu ku leeyihi haweenkuna waxbuu ku leeyihi maalka hadduu yar yahay waa loo taanataanaynayo hadduu maalku badan yahayna qofba nasiibkiisii waa sheegi doonaa baa laga siinayaa aayaddan kolka waa aayadda ugu horeysa qur-aanka ee dhaxal ka xadashay cumuum ahaan bayse sheegtay in labada qolo rag iyo dumarba ay dhaxalka ka qeyb galayeen haddana dhaxalka ilaah subxaanahu watacaala uunkiisa inay maamulaan uma ogolaan malaa'ig uma ogolaan rusulna uma ogolaan nebiyaalna uma ogolaan culamaa warkeeda isaga eebaha subxaanahu watacaala ayaa qof la arkaba wuxuu mudnaa isagaa u qadarowsiiyey nasiiban mafruudan in xag eebba laga gooyey wey sababtuna waxaa wey innaga haddii laynoo wakaasho makhluuqa ma aynaan xaq soori karneen haddii lagu weydiiyo hal su-aala jawaabteedu waa kugu adkaan lahay aabbaha iyo wiilkaaga yaa ku xiga haddii lagu yidhaaho ma aabbahaabaa ku xiga mase wiilkaa dashaa ku xiga ma aada heshay jawaab aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nabcan midba dhan buu isaga dad raacila mid yidhaa aabbana maxaa iga galay odag uunka dhan dhalay wiilkaan dhalaa iixiye iyo ma yiraahdo wiil naar islaameed laga dhalay waxayga galay aabbahayga aan ku aftirsanayey ee macaankiisa ka abuurmay wax aabba xiga male kolkaa labadiiba waa laga cafiyey maadaama adan labadaa u kala xaqsoori karin intii ka fogeyna waa kaaga daranta walaal iyo adeer iyo awow iyo dadkaasna waa kaaga sii daran yihiin idan ilaaha weyne waacidka ayaa maamulay annaga marka hawsha noo taallaa waxaa wey intaan maamulkii eebba ogaano inaan fulinoo keliyeeto wey annaga haddana addoommadii inaan sidii eebba wax u maamulay ogaano ka gadaalna sidaa eebba wax u maamuleen ogaanay u fulino hawsha noo taalla waa intaa wa ila allaa wax qaybshay in ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqa alaa falaa wasiyata liwaar kolka aayadan cumuum ay uga sheekeysa saddexda aayadooda kale tafsiil bay uga sheekeeyeen mid waa yuusiikumullahu fii awlaadikum caruurtii wax u qeybiso ta labaadna labadii isqabtiyo waladaa-un bay wax u qeybiso walakum nisfu maa taraka aswaajukum walaalihiina aayadda suuratu nisaa u dambaysa wailaahu yuftiikum fi lkalaala in imru-un laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisu maa taraka wahuwa yarisuhaa in lam yakun lahaa waladun fain kaanat atnatayn falahuma huluthaani mima tarak wain kaanuu ikhwata rijaala wa nisaaa falizakari midlu xadi lunsayayn yubayinu allaahu lakum an tadilu si aydaan u baadiyoon baa ilaah idinku kala dhigdhigay idin afartaa ayadood ayaa cumuum ahaan tanaa uga sheekaysay saddexda kalena waa tafsiilisay sunnadii nabigana waa qaadaa dhigtay in la ogaado dabadeedna la fuliyo unbaa inoo taalla lirijaali rag wuxuu leeyahay nasiibun qeyb dhaxala mima hanti xaggeed bay ka leeyihiin ay taraka ka tagaan alwaalidaan labada wax dhashay ee hooyii aabbaa iyo walaqrabuun xigtadii ay ka tagaan walinnisaa haweenna waa sidoo kale waxay leeyihiin nasiibun qayb dhaxala ay mima xoolo xaggood ka dhaxlaan tarakal waalidaan labadii wax dhashay aabbiyo hooyo ay ka tagaan walaqrabuun xigtadii kale ay ka tagaan mimaa kii xaggii bay wax ka leeyihiin qayba qal yaraaday oo minhu maalka laga tegay ka mida aw katura batay nasiiban bay leeyihiin qayb mafruudan xag eebba laga gooyo laga qadaro laga waajibiyo aayaddaa markay cumuu sheegtay waqaal eebba wuxuu yidhi yusiikum ullaahu waxa eebba idin faraya haddaa dadkii muslimiinta aad tihiin fii awlaadikum fii shani awlaadikum ilmaha aad dhasheen arrinkoodii waxaa eebba idin faraya inuu lidakari midka lab leeyahay mithlu xawdil untayay laba dhadig dheeftood in la eg buu leeyahay oo haddii nin dhinto asuu ka taga laba gabdhood iyo wiil xoolihiisii waa la simayaa mis wiilkaa qaadanaya miska kalena labada gabdhood baa isku qaadana loo qaybinaya wuxuu markaa eebbe idin farayo caruurtaad dhasheen in midka lab uu la qayb egyahay laba gabdhood limaada xikmadu way iska muuqata awalan haweenku meel ay joogaanba mas-uul baa laga yihi ama nin baa qabo hooyo wey isagaa ka mas-uul oo masruufa waa waalid oo waa waaye wiilkeedii baa masruufa labadaba haddii la waayay gabar tahayna walaalkeed baa masruufayo haddaba daa'iman waa abadan naagnin unbay ku hoos noosha idan xubbu tamalluq waxaan ilaahay nafta dabeecad uga dhigay ee aa naftu inay jeceshahay wax inay yeelato inay dhibaysa maahe nolosheedii waa la xil qaaday naagba nin bay ku lifaaqan tahay adiga gabadha iyo wiilkaad dhashay wiilkaaduu caafimaad qaboosan boos ahayn indhi iyo dhegi iyo lugi iyo gacmo hadduusan la-ayn subuxuu biyo duuriyo ama shan iyo toban u dhamaystiran maa dhihi kartaa ina kala duw xilkaagiina waa iga dhacay waadna gaangaartay way isku filan tahay wax damboon ku siinaya lama dembi ma ah laakiin gabadha hadday labaatan gaarto ilaa la guursado adiga abbaa nafaqaadii laga raba kaa dhici mayso maalinkaad dhashay xilwareejis inay guursato oo nasiib u soo baxood nin ku wareejisa maaha marka naagi mar kastaba xilkeedii waa la hayaa xubu taballuqna wax loo siinaya wiilkusi markuu qaangaarada isagii naftiisibaaba xilqaad noqona naag buu guursanaya guri buu samaynaya baa martiyo mudano yeelanaya isagiibaa mas-uuliya culaab koraysaa idan taasi waa ku muuqataa xigmada midda labaad isku waajibaadba ma aha oo naagi hawsheeda aqalun bay ku ogtahay rabbigii abuurtay wuxuu ku yihi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna aqalkiinaa ku jira laakiin nin jihaad baa laga raba kasab baa laga raba alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar daa'ima waa abadan xil baa fuula naagtan xilka fuula waa aqal gudihii ninkaana dunida hogaaminteedii baa laga rabaa jihaad fii sabiililaahi baa laga rabaa meydkii oo la duugaa laga rabaa jumcadii iyo jamaacadii baa laga rabaa taxamul iyo kafaalaqaad baa laga rabaa qadlihii iyo xukunkii ogidiisii baa laga rabaa axkaamtii eebba fulintiisii baa laga rabaa idan waajibaadka labada kala fuula ayaa badan kolka waana ka xil wen yahay dhanka dhaqaalahana saas uga dhibaato badan yahay wa ilaa marka ninka la siiyey laba gabdhood qaybtood xaqiraad naaga la xaqiray ma aha waa cadaalad waa cadaalad dhibaatadoodii iyo mas-uuliyadii baa la qadariyey idan yuusiikumullaahu waxaa eebbaweyne idin faraya fii awlaadikum fii shani awlaadikum ilmihiinna arrintooda ini dakari midka lab uu leeyahay midlu xadi lunfayeyn laba dhadig dheeftood in lamida buu leeyahay wa qaala rasuuluhu eebbaweyne rasuulkiisi wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korki wasalama nabadgelye allaha ku badiye alxiqu lfaraa'id faradyaalka waxaad haleeshiisaan biahlihaa dad kale famaa baqiya dadka farad kale waxaa ka hara faliwlaa rajulin faliaqrabi rajulin ninka ugu dhowaan badan baane dakari lab waxa weeye hantida marka la dhexlaayo dadka imanaya waa laba qaybood qaybta koobaad ahlu farad baa la yihaa ilaah baa sheegay nasiibkooda waana iman doonaa ilaa lix woy nasiibka eebba sheegay alfuruudu almuqadaratu fii kitaabi illaahi sittatun annisfu wahuluhaan wahulusu waalrubucu waasudusu waahumunu sideedan qur-aankii baa ku dhawaaqay lixdaas markaa lixdaas baa nasiibyaalka la qadaray dadka wax ku dhaxlana waa imaan doonaan yaa nis qaata yaa huluhaan qaata yaa hulus qaata yaa rubuc qaata yaa sudus qaata daaduu qaato waa imaan doona kolka dadka wax loo qadaray baa horta mudnaanta leh ama casabada qolada kale casabaa la yiha casabada wixii ay ahlu faradka ambeeyaan wax loo qaybina waxaa labadooda xoog badan casabada calaa sabiili lmiidaal naagi hadday dhimato ninkii qabay iyo labadii dhashayada iyada hooyi iyo caruray dhashayada iyada wiiliyo gabarhba ka soo qaad hadday joogaan iyo gabarhki casabo wey laakiin ninkeedii iyo hooyadeed iyo aabbeed ahlu farad wey yaa muqadama ahlu faradkaa muqadama kolkii ninkeeda la siiyo qeybtiisa oo hooyadeed iyo aabbaheed qeybtooda la siiyo wixii ahlu faradkay hambeeyaanee soo hara baa casabadu qaadanaysa lidakari midlu xadiluntayay iyagaa marka xoog badan casabada ah laakiin ahlulfuruud baa muqadama waxaa dhici doonta fii bacdi ilmasaa'il inay xoolihii iyo ahlu faradka isla ekaadaan oo kolkaa casabadii wiilkii ama gabadhii mayd ku dhalay waxba ayanu harin wiilkiiiyo gabadhii yaa dhici doonta iyagaana xoog badan casabada markaasaa nabiga xadiidkan wuxuu noogu tashiilay labadii qolayaal mudnaanta leh ma kuwan ahlu faradka ah baa mudnaanta koowaad leh mase casabadii waxaan leenahay intaba loo kaadiyo hooye iyo aabbo iyo ninkii naagtan bal wiilkii iyo gabartii ay dhashay waxaa la siiyo maya alxiqu lfaraa'ida farad yaad waxaad haleeshiisaan liahliha dadkii lahaa famaa baqiya wixii ka hara ahlu faradka faliwlaa rajulin dakari ayaa la siinayaw kolkaa dadka aynu soo sheegi doono oo lixdaa farada kitaabkeefa ku taal waa ku dhaclaya ayaa muqadamo la hormarinaya kolkaa marka may dhinto hantidii uu ka tegey afar tilaabood baa la qaadaya tilaabta koobaad tajhiiskiisii bay noqonaysa waa isaga duugiddiisa duugid markii la yidhaahna qodadii iyo qaadadii iyo qodaysadii maydka dadkii xalaashiisii qoday iyo dadkii meydka qaaday iyo dadkii u qabeeyee dhaqay waxaa ku baxa duugma la yihi tillaabta koobaad waxaw intaasaa laga bixinaya markii la duuga kadibna waxaa la bixinayaa wixii deyna waryaa meydkaan dayn kule anaa kule in la duuga noo ogolo waa lagu siinayo tilaabta koobaadna daynkiisi baa la gudaa tilaabta saddexaad wasiya hadduu dardaarmay hanti fiicanna ka tegey oo uu yihi haddaan dhinto sibidkii shareecada ii ogolaatay masaakiinta ama agoonta ama garoobyada ama isbitaalka ama xerta wax baranaysa qoladaasaan u dardaarmay hadduu yihaa xoolihiisii saddex qeyb baa laga dhigayaa qeybta saddexaad baa qoladii loo qeydinayo tilaabtii saddexaadu kow maxaa idhi waa laga duugayaa laba maxaa idhi deynkiisi baa la gudayaa saddex maxaa idhi dardaarankiisi baa la fulinayaa afar dhaxalkii dhaxalkiina saasaan u qeybinaynaa wixii ahlu farada ayaan faradkooda siinaynaa ka gadaal wixii axsabaa wixii loo hambeeyaan siinaynaa alxiqu lfaraa'ida faraa'id waa jamcu fariida wixii eebba qadaray haleeshiiya biahlihaa ahli lfaraa'id dadkii eebba wax u qadaray ee kitaabkiisa ugu sheegay ee u yihi intaa la siiya waxoodii siiya ka gadaal famaa baqiya waxay iyagu qataan wixii ka hara faliwlaa rajulin faliaqrabi rajulin ninka u dhow siiya dakarin lab wa qaal waxaa kaloo nebigu yihi in allaaha eebbaweyne qad acdaa waa siiyey kula dii xaqin xaq qofu saaxiiba kulligii xaqahu buu siiyey oo ilaah dadkii u kolka falaa wasiyata dardaaran liwaarihin wa sunan xadiidkana wuxuu ka hadlaya wixii meydka dhexalkiisa lahaa casabiya ahlu farad mid ay yihiin waa la maamulo waa loo qaybiyey kolkaa qof dhaxal leh waxba loo dardaarmi maayo waa sidee macnu hadduu yihaahdo wixii aan ka tegay xoolaa odaga aabbahayaan u dardaarmay habartayaan u dardaarmay igaarkeeyaan u dardaarmay qolada allah wax siiyey waxaad ka dhimatay leeyihiin kuwaa dardaaran mala laleeyihi ee waxaa u dardaarmaysa waxaa wey waxaan dhexalkii soo galaynin waxaan dhexalkii soo galaynin jaha islaami ah oo gargaar mudana agoontoo kale qaxootiga oo kale garoobka oo kale cayrta oo kale isbatallada kuwa ku jiraoo kale kuwa xirxirana masaajiinta oo kale dadkaas waxtarka mudane u baahan dhaxalkaagana aanan gelaynin baa dardaarana amaa qofkii ku dhalay iyo kaad dhashay iyo kii kula dhashay iyo maxaad ugu dardaarmi hadday ku dhexlaayaan waxaaba xoolihii ay ku milkiyeen milki qahri ah nafta markay ku daysay baa xoolihii milkigii wareegay qahran iyo qasban ugu wareegay qolada dhaxalkaagale kolkaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa noo wuxuu yihi in allaha eebbaweyn qad cataa waa siiyey kulladii xaqin xaq qofu saaxiiba dhammaantiis xaqahu intuu mudnaa siiyey falaa wasiyata dardaaran ma jiro liwaarihin kii dhaxalka lahaa loo dardaarmo intaasi waa isdhaxalidii iyo xugumyaalkeedii maadadii koobaadu amaa maadada labaad waxay ku saabsan tahay laba arrimood oo halis waa in la ogaado u baahan intaanan xoola qeyb gaarin dhaxalkan laysdhaxlaya asbaabta keentaa waa maxay waxyaalo diidi karaase ma jiraan oo laba qof oo isdhexli lahayd waa laba isdhashay ama isu dhexdo isqabta ama isla dhalatay wax diidi karaa sooma jira inay isdhexmacaan wax diidi karaa jiro sida kufriga oo kale ama sida qatliga kale haddii ay laba walaalo isdilaan ama wiil iyo abiir dhuunta isugu shubaan qofna qof uu dilay dhex dhima kolka wax maanic ah oo dhexalkii diidayaa jira sabab in laisdhex la keenana waa jira shuruud loogu talagalayna waa jirta idan intaan xoolo qaybin la gaarin asbaabta dhaxalka keentaa waa maxay waa saddex asbaabta diidaana waa maxay iyadana waa saddex shuruudda laysku ysku waa maxay iyadana waa dhowr waa iman doontaa aan ogaana kolka sababka keeno dhaxalka ama maanica diida in la isdhexlo ama shuruudda laysku dhexlo inaan saddexdaasi dhaba ogaana lagama maarmo intaanan xoolo qeyb la gaarin almaadatu thaaniya maadada labaad fii asbaabi ilif dhexalka asbaabta keenta ayay u maado tahay wa mawaanicihi mawaanici ilirhi dhaxalka arrimaha diida wa shuruudihi shuruudi alirsi in la isdhaxala shuruuday u baahan tahay saddexda arrimooda waaweyna maadadan labaad baa looga hadlayaa almaaddatu thaaniya maadada labaad fii asbaabi alirsi dhaxalka arrimaha keena sababtooda sababta dhaxalka keenta gudaheeday u maado tahay wa mawaanicihi mawaanic alirsi dhaxalka arrimo diida oo hadday yimaadaan aan la isdhexlay ayay umaado tahay wa shuruudihi shuruudi lirsi irsiga arrimaha loo baahan yahay ee hadday yimaadaan laysdhexlaayo haddii la waayo aan laysdhexlayna iyaguna maadi u yahay waxaan ka bilaabaynaa asbaabul irsi dhaxal maxaa keena asbaabta keentaa dhegeyso laa yahbutu ma sugnaado liaxadin qofna uma sugnaado irsun dhaxlin oo min aakhara qof kale hantidiisa min tarikati aakhar uu qof kale tarikadii wax ka dhaxlo ilaa bisababin sabab inuu jira maahaane min asbaabin sababyaal ka mida halaahatin saddexa wahyo saddexda waxaa wey annasabu wada dhalasho iyo wanikaaxu guud iyo walwaa isxurayn saddexdaas sababood waa dhaxalkeed waa inay labadatan uu ka dhaxeeyo wada dhalasho iyo isdhali ama waxaa ka dhexeeya nikaax iyo guur ama waxaa ka dhexeeya isxurayn kolkaas saddexdii sabab baa mid bagaar shiikha inoogu keenay laa yadbutu ma sugnaado liaxadin qofna irsun dhaxlin min aakhara uu qof kale wax ka dhaxlo ilaa bisababin inuu jiro maahaane min asbaabin sababyaal ka mida halaatatin tiradoodu saddex tahay wahya nasabu wada dhalashadii wey ay ilqaraaba inay labada wada dhashaan wey bian yakuuna alwaarisu kan dhexlayaa waa inuu yahay min aabaa'i ilmawruus kana dhexlaya aabbayaalkii yar baa dhintay aabihii baa nool aabbihii ma noola awowgii baa nool waa ku dhexlaya kolka waa nasab ee an yakuuna alwaarisu kan dhexlayaa waa inuu ka mid yahay min aabaa'i ilmawruus kan la dhexlaaya aabbayaalkii oo aabbihiiyo awowi aw abnaa'ihi ama min abnaa'ihi kan la dhexlaaya wiilashiisii wey aw xawaashihi gaararkiisii wey xawaashi maxaa la yihaa kalikhwati walaalihii meydkay walaalo la yihiin wa abnaa'ihim walaalo wiilashood wey walacmaami adeeradii wey wa abnaa'ihim wiilashoodii wey kolka intaasba nasab ayay wax ku dhexlayaan daliilkiina waa liqowlihi eebba weyne hadalkiisii baa u daliila tacaalaa eebba korahaye uu yihi walikullin qof la arkaba wuxuu leeyahay oo dadka kamida ah jacalna waxaan u yeelnay mawaaliya xigto isaga xigta mimaa wixii qeyb kale ay taraka alwaalidaan labada wax dhashay ka tagaan walaqrabuuna xigtadiisiiw kolkaa qof la arkaba dhulka kama soo fooricin oo sidii cus ama doog oo kale dhulka kama dhalanin samadana sidii dhiici roobaan ugama imaanin baddana sidii jawhar looga meelin qof la arka laba qofoo bani aadama dhashay kolkaa qoladaas dhashay iyo inta xigtee la dhalatay ayaa wax ku walikullin qolo la arkaba jacalnaa waxaan u yeelay mawaaliya xigto yarisuuna hadduu furo fii maradihi cudur gudihiisa uu ku furo alladii cudurka uu maata dhintay fiihi cudurka gudihiisa uu dhintay sababka saddexaad ee dhaxalka keenana alwalaa-u isxureyn la isxureeyey wey oo midkaan la xureeyey reerkii xureeyuu ka tirsan yahay ninkii u xureeyey isagaa waaba-a ninkaasaa dhexlayow wahuwa an yactiqa mru-un qofi inuu xureeyo weeye weli shaqiiqan addoon buu xureeyey cabdan uu hore u lahaa oo mid laba aw jaariyatan ama gabar ayuu xureeyey fayakuunu waxaa u ahaanaya lahu lilmuctiq kii wax xureeyey waxaa wahanaya bidaalika bisababi daalika xurayntuu xureeyey sababteeda walaa-uhu kan la xureeyey qaraabanimadiisii ayaa u ahaanaya oo fa idaa maata hadduu dhinto alcatiiqu kii la xureeyey walam yatrug uusan ka tegin waarisan wax dhexloo aabbihi oo iyo caruura warisahu waxaa dhexlaya kii xureeyey can cidqihi can ajli idqihi xoreyntuu xoreeyey darteed ayuuna ku dhexlayaa axsaba haddii la waayo daliilka waa liqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi alwalaa qaraabanimada qofka la xureeyey lagu leeyahay liman actaqa wixii xureeybaan sababkii saddexaadna waa ka ee dhaxalka keenayey alwalaau xorayn wey wahwa walow waxaa la yihaa an yactiqa mru-un qof inuu xoreeyo raqiiqan adoon cabdan mid laba ow jaariyatan gabara fayakuunu lahu kawa xoreeyey waxaa u ahaanaya bidaalika bisababi daalika xorayntuu xoreeyey sababteeda walaa-uhu qaraabanimadiisiiba u ahaanaysa ee fa idaa maata alcatiiqu ay ilmactiiqu kii la xoreeyey hadduu dhinto walam yatruk uusan ka tegin waarisan mid wax dhexla weritahu waxa dhexlaaya kan can cidqihi xureyntuu xureeyey darteed wey daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi alwalaau xureyntii liman bay u ahaatay actaqa wa xureeyey alwalaa qaraabanimadii qofka la xureeyey lala qaraaboobayay liman actaq qofkii uxuriyaan halkaa waxaynu kaga faraxalanay saddexdii sababoodee dhexalka keenaysa maxay ahaayeen annasabu waalnikaaxu waalwala saddexdaasaa in la isdhexal la keento waxaan u gudbaynaa saddexda arrimood ee inaan la isdhexlan keento iyaguna alkufru waalqatlu waalriqu unbay noqon doonaan iyo arrimo kale oo faraxa intaas ha sara laakiin nicaankii iyo sinadii iyo waxyaalahaasoo kale hadday yimaadaan iyaguna laysdhaxli maayo kuwaana asala kuwaana waa taabic haddii licaan yimaado amay jina timaado ama canug hadduu dhashayba caloosha afartuu kusoo dhintay kolkuu dhashay ma sanqarin naf lama soo bixin kuwaa wayska taabic laakiin saddexda sabab ee asalkaa ee in laysdhex la diida alkufru waalriqu waalkasru ba alif baynu ka soo baxay mawaaniculirsi isdhexlid arrimaha diidow mawaaniculirsi isdhexlid arrimaha reeboo diidow qad yuujadu in la helaa laga dhaxalka sababkii keenayey oo ama nasaba ama nikaax ah ama wala ah in sababkii la helo walaakina yeeshee yamnacu uu diido minhu min alif maanicun mid wax reeba oo falaa yaritu shaksu uusan qofkii dhaxlin lidaalika liajli daalika almaanic maanica dartii uusan la dhaxlin baa laga yaabaa qad yuujadu in la helaa laga arkaa sababulirs dhaxalka sababtiisi walaakin hayeeshe yamnacu inuu diido minhu min alirsi maanicun mid reeba oo falaa yarisu muusan dhaxlin ashaksu qof lidaalika sidaa daraaddeed almaanici ayaa laga yaabaa waalmawaanicu arrimaha dhaxalka diida hiya kow alkufru gaalnimo labadii isdhaxli lahay ee ama nasab ka dhexeeyey ama nikaax ka dhexeeyey ama wala ka dhexeeyey hadduu midna muslim midna gaal yahay isdhexli maayaan alkufru gaalnimo falaa yarisu ma dhaxlo alqariibu qof qaraabaa almuslimu ee muslima alkaafira gaal dhaxli maayo walalkaafiru kan gaalana dhaxli maayo qariibahu kan isaga u dhowey la dhashay almuslimu ee muslimka daliilku waa liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yihi laa yarisu lkaafiru gaal ma dhexla almuslima qof muslima ma dhexlo walaalmuslimu qof muslimana alkaafira ma dhexlow laba sababka labaad ee isdhexlidda diida alqatlu dilu falaa yarisu alqaatilu qofkii wax dila gacan ku dhiigle ma dhexlo man qofkuu qatalahu dilay cuquubatan isagaa lagu dhibayaa lahu lilqaatili calaa jinaayatihi dhibkaan uu geystay dartii in kaana alqatlu waase hadduu dilka yahay camdan ka sugan wadaalika kaasna biqowlihi baa u daliila hadalkii nabiga sala allahu nacri sallaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allah ku badiya uu nabiga yihi laysa uma ahaanin lilqaatili kii wax dilay min dariikati lmaqtuul kii la dilay hantidiisii xaggeedii shay-un waxba kama dhow taasna waa sabab labaad oo maanica alqatlu dilwe falaa yarisu ma dhaxlo alqaatilu kii wax dilay man qof ma dhaxla uu qatalahu dilay dhaxli maayo cuquubatan iyadoy tahay cuquub ama dhibaato lahu lilqaatili baa la dhibaataynaya calaa jinaayatihi gafki iyo gardaraduu geystay ajligeedow in kaana alqatlu camdan wa hadduu dilka kasi yahay wadalika liqowlihi sala allahu calayhi wasalama baa uu dayay laysa lilqaatil gacanku dhiigla uma sugnaanin min tarikati lmaqtuul kii la dilay xoolihiisii xaggooda sheeg waxbow saddex ariku addoonnimo wey ofaraqiiku addoonkii laa yarisu isagu wax dhexli maayo aabbiyi hooyi iyo wuxuu dhexlaaya midna male iyo nin kale toona laa yarisu isaga wax ma dhaxlo walaa yuurasu isna la dhexli maayo kolkuu dhinta addoon qaraabadii soo doonan mayso isagaaba maalehe isagaa hanti ah kolka waa neef ninkii ka dhintay maxaa la dhaxlayaa xariiqu addoonnimo wey xaraqiiqu addoonkii lalahaa laa yarisu isaga laleeyahay waxma dhaclo walaa yuurasu isna lama dhaxlo wasawaaban waxaana siman kaana riiqu taaman hadday addoonnimada mid dhammaystiran tahay aw naaqisan mid wax ka dhiman yihiin kalmubacadli kii la bar xureeyey oo gabalkii la xureeyey walmukaatab kii xurnimadiisii la kitaabeeyo lacag lagu wareejiyey wey wa ummulwalad addoontii ninkii lahaa uu ilmo ka dhalay wey idiljamiicu intuba maa saala xukmu riq addoonnimo xukunkeed baanan ka suulin yashmaluhum inuu kulminayo wasatna bacdu ahlilcilmi aqoon-yahana qaarkood waxay reebeen almubacad addoonkii la in xureeyey oo toban nin baa isleedahay mid baa yidhi intaan ku lahaa waa xureeyey sagaalkii kale qeybtoodii kaasay culammada waxay yidhaahdeen cushurkaa ka mida la xureeyey buu ku dhexlaayaa wax faqaaluu waxay yidhahdeen yarisu waxbuu dhexlaayaa wayrasisna waa la dhexlayaa calaa qadri maa shay qadarkii korkii fiihi isaga ku sugano min alxuriyati madax banaani ah likhabari bni cabaas cabdullaahi ibni cabaas khabarkii laga wariyey baana u daliila uu yihi ana anabiya suubanuhu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fi lcabdi addoon yuctaqu bacduhu qaarkii la xuneeyey yarisu waa dhaxlaya wayurasu waa la dhaxlaya calaa qadri maa shay qadarkii korkii baa la dhaxlaya isagana uu wax dhalaya cutiqa la xuneeyey minhu isaga laga xuneeyey asbaabtii farciga ahayd ee dhaxalka diidaysay asina baa ka mid inuu aan xalaal ku dhalan oo sidaa xun ku dhashay wixii dhaxlay alwalad lilfraad baa soo aroortay aabihii dha dhaxli maayo afar azinaa ilaysigii wey fabnu zinaa kisiga ama wacayka ama garaca sida xun ku dhashay ee isutagaasiinta khilaafsan ka beermay laa yarifu dhaxli maayo waalidahu ninkii dhalay walaa yarihuhu isna dhaxli maayo waaliduhu kii sida xun ku dhalay wa inamaa wax kale maaha yarisu wuxuu dhaxlayaa wamahu islaantii dhashay isaga ee laga soo jiida laysugu yimid taasi hadday dhimato waa u dhaxlayaa wa tarifuhu iyadana hadduu isaga dhinto wacalkii hooyadii baa dhaxlaysa duuna abiihi aabba goobta iman maayo daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabigu yihi alwaladu ilma dhashay lilfiraashi gogoshuu ku dhashay baale gobol aabba kuma dhalanin qofkan gurigay joogtay ayuu ku dhashay reerkaasaa dhexlaya walilxajari walilcaahiri kii ilmahan sinada ku dhalay alxajir dhagax ku dil buu leeyahay sabab shanaad baa jira oo sinada u dhow waa licaan nin naag hadduu yihaahdo gogol dhaaf bay samaysay markii markhaati la waayey kaartamaan sidii aynu soo marnay baabulican yarxamuka allah hadday taas dhacdana sinadii baa la haleeshinaya allicaanu inkaartamidii wey fadnulmutalaa'inayn labada isinkaartee maxkamo isku aflagaadaysiye inankood ilmahooda laa yaridu dhaxli maayo waalidahu aabbihii dhalay alladii aabbuusan dhaxlaynin nafaahu anfiye yidhi wa ana haada alwalada laysa minii aw ana hada alxamla laysa minii walaa yariduhu isaguna dhaxli maayo waaliduhu aabbihiisii dhalay anfiyey dhaxli maayo qiyaasan waxaa ku jaangoynaynaa calaa bani zina zina ilmaheed baan ku jaangoynaynaa lix waxaa wey oo aan laysku dhaxalin karin adamulistihlaa ilmihii waa dhashay laakiin ma sanqarin calooshu kusoo baktiyey sidii u dhashay dhaqdhaqaaq iyo sanqar laguma arag idan mayd dhashay wey isna la dhaxli maayo ilaa hal laba ma lehe isna la dhaxli maayo isna wax dhaxli maayo waa bakti dhintay wey bakti dhashay wey lix waa cadaamul istihlaal la-aan wey falmawluudu ilma la dhalay alladii ilmaha tadacuhu ummuhu ay habartii dejisay dhashay mayitan isagoo bakti ah oo falaa yastahilu aan shanqarin saarikhan isagoo qaylinaya cinda alwadci haddii la dejiyey agteeda sida ilmaha kale lagu yaqaan ifka goortay yimaadaan inay jaqaaq jaqaaq yidhaahdaan haddii taa la waayey nafba uusan ku dhalan kaas laa yariisu isaga wax dhaxli maayo walaa yuurafu lana dhaxli maayo bicadami wujuudi ilxayaa nolol baan lahaynin allatii noloshii yacqubuhaa uu ku xigsaday mowtun geeri oo fa yaxsulu lirtu uu markaa irtigii xasilo wey kaasna halkaasuu ku dhaqaaqay kolka waxaynu baranay awalan dhaxalka inuu ku sugan yahay alkitaabu wasunatu walijmaac laba waxaan la isku dhexlaaya islaamnimo saddex asbaabta keentaa dhaxalka inay tahay annasabu wanikaaxu walwala lixdaanna inay dhaxalkii diidayaan ayaynu ogaanay waxaa noo dhiman shuruudii dhaxalka shuruudda dhaxalka iyaduna waa saddex shuruudu ulirsi dhaxalka shardiyaalkiisa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii sixati alirdi dhaxalka asixidiisa gudaheeda ma yeli arrimahan soo socda ayaa la rabaa in la helo dhaxal baa markaa la helaya haddii arrimihii la waayana dhaxal baa la waaya washardu waxaa la yidhaah maa yalzamu min wujuudihi lwujuud wayalzamu min cadamihi alcadam haddii shardi la helo wixii loo shardiyey baa la helaya haddii shardi la waayo wixii loo sheegayey baa la waaya calaa sabiili ilmiisaal fashuruudu salaati khamsa salaaddu shan shardi bay leedahay dukhuulu lwaqti waa in waqtigii uu galo waistiqbaalu lqibla waa in qiblada wejiga la adiyo wa satru lcawra waa in cawradii la qariyo wa tahaaratu lmakaan meeshaad ku tukanaysiin dharkaa qabto waa inay daahriyiin shanta haddii leelo tukasaysa nabadu shanta haddii la waayo ma tukan karti haddaa waktii gelisaba u tukanta haddaadan qiblo aadinin maxaa tukanta haddaan waktigii gelin haddaadan daahirahay korkaagi iyo dharkaagi iyo meesha taagan tahay idan shuruudan iyadeen tirinayna markii la helo adhex la helay haddii shuruudan aan sheegayna saddexdaa la waayana isdhexlidi ma jirto shuruudul irtihaada maxaluhu meeshaana looga hadlay yushtaradu waxaa la shardiya fii sixati lirti axalka asixidiisa gudaheeda maa yeli arrimaha soo socda kow cadamu wujuudi maanicin waa in maanici la waayo min almawaanici dhaxalka kuwii diidayay kamida asaabiqati ee soo hormartay lix bay ahaayeen saddexaan asal ku sheegnay iyo saddexan farax ku sheegnay saddexdii asalka ahay alkufru waalqatlu waalriqu wey saddexdii faraca alzinaa waallicaan cadamulistijlaa kolkaa lixdaas waa in la waayo cadamu wujuudi maanicin maanic inuusan jirin wey min almawaanici asaabiqa lixdii ka mida idilmaanic lixdiisa ee dhacalka diidaysay yubtilu lirsa isdhaxlidii buu burinayay oo intuu maanici jiro dhaxliman mayo id ilmaanicu maanici dhacalka diidayey yubtilu irsa burinaya laba waxaa wey mawtul mawruuf kala dhexlaaya geerisi baa la rabo ma qof walbaa la dhexla qofka la dhexlaaya waa in horta uu qof geeriyooda yahay mowtulmawruudi kala dhexlaya geeridiisa walow xukman geeridu guddoonba ha ahaata oo qof baa la waayey markaasaa warkiisii qaaliga la gaarsiiyey muddo ku filan iyo ijra-aad buu qaaligii sameeyey meeshii ninkan ugu dambeysee lagu ogaan meel malakumoodku ku shamaal dhabayo soomaali oo kalea oo qofka xataa xabad baadaa isaga dhacaysu oo waa la waayey qaaligii baa yidhi xakamtu calaa mowtihi inuu kaas dhintaan xukumay xoolihiis waa la qaybsanaya walow xukman laakiin wax meydkiisii kor taagnaa male wax meydkiisii kor taagnaa male inuu meel balaayo taagnaa unbaa u dambeysay meeshiina lagu ba-ay wixii meesha ku ba-ay baa cunay ama balaa u timid oo cagaf cagaf baa lagu duugay warkoodii baa laysa dhaafiyo inta cagab lasoo qaaday oo dhulka sidaa wejiga ku tiri meydkiina qeelab ku siisay caradiina ay sidaa ku tiri yay lugahana saas ku tiri maxaa la sheegaya idan walow xukman baa ahaatee qofka la dhexlaayaa qof dhintay waa in mowtulmawruusi kii la dhexlaayay geeridiisii walow xukman guddoon baa ahaatee geeridiisa sidee weeye guddoon ha ahaatadu bi an alqaadi bian yaxkuma waa inuu guddoomiyo alqali garsoorihii bimowti mafquudin mid la waayey meeluu ku dhibcay wuu geeridii xukumay maalan iyo wax lamida lianna alxaya qof nool maxaa idinku yaal liana alxaya maxaa ku yaal laa yuurau maa idinku taal laa yamuut liana alxaya laa yuurasu ma qabtiso taasaa la qabaa aniga dadka lagu aan ku jiraayo meeshaan liana alxaya laa yamuutu baa igu tira wax lagu hadla maaha xayi waa dhimana xayi waa dhimana qur-aankiibuuba ka hor yimid kullu man calayhaa faanin kullu shayin haalikun kullu nafsin raa'iqatu lmowt buu ka hor yimid kolka liana alxaya laa yamuutu haddii ilaah lagu wado unbay meel marta watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu laakiin midaan maya liana alxaya qof nool laa yuurasu lama dhaxlo liana alxaya qof nool laa yuurasu lama dhaxlo ijmaaca see loo dhexla waaba joogaabe saddex labaan joognaa kownulwaaris kii wax dhexlaayay waa inuu yahay xayan mid nool goorma yowma mowti muwarisihi nisfa daqiiqabaa ka dambeeye qofka wax dhexlaa waa inuu nool yahay ka la dhexlaa markuu dhintay hadduu rabo wax yar baa ka dambeey labadooda baabuura isla maray wiil iyo adoogiis ama wiil iyo walaalkiisa baabuuraa isla maray labada mid beerkii wadnuhu ka maro afkuu kala qaaday saacaddii waa qaboobay midna qaarkan dambuu jejabiyey abaara la jiidjiidaayo waa nafbaxay kii damba dhexla midkan uu baabuurka gadaasha ka jejabiyey ee daqiiqada kaas kadib noolaa yaa dhexla marka qofkan waaridka ah, waxaa la rabaa goorta kala dhexlayo afka uu kala qaaday inay nafi ku jirto hadduu rab caloosha baa ku jira oo hadduu xalay dhintay adoogii ilmihiina uu maanta dhashay amuu beri dhashay soo inuu noolaa kolka abbaa maa ilaa nolosha waa naqaanaa ilmaha ilaahay wuxuu nafta ku walaha afar bood ka baxsay boqol iyo labaatan abeed ka gadaa ee nafta lagu uumaa kolka haddii isagoo uurka ku jira uu caafimaadna ku dhashay waxaan leenahay kanaa dhaxla idan mawt markaan ogaanay kiina la saddex waa kownul waarisi ka dhaxlaa waa inuu ahaado xayan mid nafi ku jirto yowma mowti muwarisihi midkaan dhaxalka siiyee dhintay geeridiisa maalinteeda falow ana imra'ata naag hadday maata axadu awlaadihaa ilmaheedii mid ka midaa dhintay goortuu dhintay wa fii badnihaa caloosheedii waxaa ku jira janiinun <coughs> ilmaa ku jira ina haada aljaniin midkan caloosha ku jira yastaxiqu lirha dhaxaluu mudanaya min akhiihi walaalkiisii dhintay uu dhaxalo in istahalla markuu dhashay hadduu shanqaray saarixan isagoo qaylinayay maxaa jira lianna xayaatahu noloshiisii mutaxaqiqatun waa mid dhaba yowma mowti akhiihi maalinta walaalkiis dhintay ilmaha afar bilood hadday gaaraanba ilaahay naf wuu ku abuuraa isla maalmahaas nafta eebba ku abuurayna haweenka waa dareemaan ilmihii oo dhaqaaqay leey waa nuuxsaday leey idan suu nuuxu u gadgadoomayo haddaana kasaafaaba la saara dhakhaatiirtii waa soo dhoweeyey bal shankartaa lagu qabsiina neef neefisi maqalaa lagu leey xalooluu ku jira shan bilood u maraya waad ka shakisay walaxa caloosha laga saara qayladii siyo buuqiisi waa kuwa laakiin waa in xamilad hadday uuraysato bihi janiinka bacda mowti akhiihi kolkii kii la duweyey kadib ay uur qaaday eh, kaas warkiisa laguma jiro lam yakun lahu xaqun xaq male fii irsi dhaxalkii xaqu male min akhiihi walaalkiis aladii walaalka maata dhintay wahuwa isaga see u dhaxlaya lam yatakhalaq maba abuurmine bacdu weliba ma abuurmine sees asbaabtii dhaxalka diideysay waa inaan maanic jirin lixdii hore ah waa in kala dhexlaayo geeridiisay hubaal tahay waa inka wax dhexlaayana daqiiqa ama niskeed baa allaha ka dhige uu naf uga dambeeyey kuu dhexlaayo kownulwaaris kii wax dhexlaaya ahaantiisi xayan mid nool inuu yahay yowma mowti muwarisihi dhaxalsiyaha geeridiisa maalinteeda falow ana imra'atan qof haweena haddii maata uu dhinto axadu awlaadiha ilmaheedii mid hadduu dhinto wa fii batniha caloosheeda gudaheeda janiinun uu ilma ku jiro fa ina haada aljaniin ilmahaas caloosheeda ku jira yastaxiqu alirfaac dhaxaluu mudanaya min akhiihi walaalkiisa dhintay uu wax ka dhaclo in istahalla hadduu qayliyo saariqan isagoo shanqara lianna xayaatahu noloshiisii mutaxaqaqatun waa lahu waa mutaxaqiqatun dhab wey yowma mowti akhiihi walaalkiis geerihiisa maalinteed inuu noolaa waa wax muxaqaqa ee waa in xamil hadday uraysato bihi biljaniin ilmihii naagta caloosheedii buu galay bacda mowti akhiihi walaalkiis hadduu geeriyooday ka gadaa lam yakun lahu xaqun xaquma sugna filirsi dhaxalkii uguma sugna min akhiihi uu walaalkiisii wax ka dhaxlo alladii walaalka maata dhintay wahuwa lam yatakhallaq bacdu weliba ma abuurmin wallaahu aclam